بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف ويukhذ الفعل المضاaرع ficilka مضاaرع waxaa laga keenaa waxaa laga soo qaataa min suurati الmaadi ficilka maadiga ah suuradiisa biziyaadati xarfin ayadoo xaraf lagu kordhinaa ayaa mudaarica lasoo qaataa oo maadiga laga soo qaataa biziyaadati xarfin ayadoo xaraf lagu kordhina calaa awalihi awali lmaadi maadiga awalkiisa xarafkaasoo min axrufi aanaytu aanaytu xuruufteeda ka mid ah wuxuu leeyahay afcaasha waxaa asal u ah ficilka maadiga ah ficilka mudaaricna wuxuu ka yimaadaa ficilka maadiga ah see uga yimaadaa mudaaricu waa ficilkii maadi oo awalkiisa lagu ziyaadiyey xaraf min xuruufi anaytu ah xuruuftaas ama axruftaasa loogu talagalay inay tusido almudaaraca tusaale ahaan jalasa waa ficil maadi ah mudaariciisa markaan u baahannahay awalkiisa ayaa waxaan ku kordhinaynaa xaraf ka mida xuruufu anaytu ama hamso ha ahaado ama nuun ha ahaado ama ya ahaado ama ta ha ahaado hamso haddaan ku kordhina waxaan leenahay ajlisu nuun haddaan ku kordhina waxaan leenahay najlisu ya haddaan ku kordhina waxaan leenahay yejlisu taa haddaan ku kordhinana waxaa leenahay tajlisu markaasuu mudaaric noo noqday xuruufu aanaytu haddaba la soco waa xuruufun zawaa'id waa xuruuf zawaa'id ah maxay zawaa'id u yihiin hadda ficilkii maadi ayaa lagu kordhiyey marka lagu leeyahay waa zaa'id macnaheedu waxay tahay xuruuftii asalka ahayd ee ficilka maadi ayaa lagu kordhiyey yani maadigiiba ay ka tahay waxa loo ziyaadiyeyna waa inay tusido almudaaraca mudaaracada inay tusido wayuukhadu ficlu lmudaaric waxaa laga soo qaataa min suurati lmaadi ay min suurati ficli lmaadi ficilka maadiga suuradiisa biziyaadati xarfin ayaana mudaarica lagu soo qaataa xaraf kordhintiis calaa awalihi maadiga awelkiisa xaraf lagu ziyaadiyo xarafkaasoo min axrufi aniitu ka mid ah tusaale waa kanaa hamzaa lagu ziyaade aktubu buu noqday baa lagu ziyaade naktubu buu noqday yaabaa lagu ziyaade aktubu buu noqday taabaa lagu ziyaade taktubu ayuu noqday xuruuftan marka inay zaa'id tahayna waxaad ku fahmi kartaa marka wasanka la saaro xarafka zaa'idka ah ee qayr muqararka ah sidiisaa loogu dhawaaqaa sida soo sheegnay xuruuftan sideeda ugu dhawaaqe kuwa kalena fa iyo cayn iyo laama ka cabiro aktub waxaa leedaha wasankeeda waa afculu hadduu sideedaa ugu dhawaaqday naktubu waxaa leedahay nafculu taktubuna waxaa leedahay tafculu yaktubuna waxaa leedahay yafculu ficlu lamri ficilka amar huwa ficil amar maa dalla waa ficilka ku tusiya calaa xadain xadad xadadkaasoo fi lmustaqbali mustaqbalka dhexdiisa ahaaday ficilka amar wuxuu tusiyaa dalab shaygaas madruubka ahna waxaa la rabaa mustaqbalka inuu dhaco waana meesha ficilka amar uu ka soo galay asminada ila waxaa soo sheegnay ficilka marka la fiiriyo azminada inuu saddex u qaybsamo maadi iyo mudaaric iyo amar amarku marka xaggee azminadaas ka soo galay shayga la rabo ee la dalbanaa dhicitaankiisa waxaa mafruuda inuu mustaqbalka dhaco maa dalla على xadain في lmustaqbal wa yusamaa ficilka amar waxaa kaloo loo yaqaanaa ficla alab amarna waa la yidhaahdaa alabna waa la yidhahdaa waana isku macno labadoodu waxaana laakiin gudaweyn amarka waxaan ula jeedaa alabka labadooda waxaa gudaweyn alabka ficil amar haddii la sababta tagliibka u jira maxay tahay talabul ficliga min alaclaa ila aladna hadduu u socdo maxaa la yidhahdaa talabulficli ficilkan talabuu kutusinaa soo maaha ida kaana min aclaa ilaa adnaa maxaa la yidhahdaa amar waida kaana min adnaa ilaa aclana ducaa la yidhaahdaa waida kaana min musaawin ilaa musaawinna maxaa la yihahdaa iltimaas haddaba ficlu dalab marka la yihahdo saddexda waa soo hosgelayaan amarkii waa soo hosgelaa ducadii waa soo hosgelaa iltimaaskii waa soo hosgelaa laakiin ficil amar haddii la yidhaahdo iltimaaskiina kuma jiro ducadiina kuma jirto ilaa min baabi taqliib saas daraaddeed ficlu dalabka labadooda guda weyn laakiin kaa doonta labadooda waa isticmaali karta wa ficilka amar mabniyun daa'iman mar kasta waa mabni ficilka mudaaricna waa mucrab ficilka maadina waa mabni wa huwa ficlu amarkii mabniyun daa'iman mar kasta wuu binaysan yahay waa mid la bineeyey mabniyun waa mid la bineeyey daa'iman mar kasta wa yuuqadu ficilka amar min almubaarici mubaaric laga soo qaataa bixadfi xarfi lmubaaraca xarfulmubaaracaha xadafkiisa ayaana lagu soo qaataa ama bixadfi xarfi xaal uu ku sugan yahay wuxuu leeyahay ficilka amar wuxuu ka yimaadaa ficilka mudaaric uga imaana haddaba ficilka mudaaric waxaan soo sheegnay inuu ku bilowdo xaraf ka mida xuruufu anaytu xarafkaas xuruufu anaytu ka mida ficilka mudaaric waa xarafka ugu horeeya xarafka labaad inuu saakin yahay iyo inuu mutaxarik yahay labadaasaa loo kala qaadaa alxarfu athani bacda xarfi lmudaaraca ama waa saakin ama waa mutaxarik waxaa intaasayn baa jira mutaxarikna waxaa isla soo hosgelaa inuu maftuux yahay inuu madmuum yahay iyo inuu maksuur yahay xarafkaas labaad hadduu mutaxarik yahay ficilka mudaaric xarafkiisii xuruufu anaytu ahaa waa iska tuureen kadibna sidiisaa ugu dhawaaqa wuxuuna kuu noqonaa ficil ama laakiin waxaa lagama maarmaan ah mubaaricaas in jaazim la geliyo waa inaad jaazim gelido marka ficilka amar aa u baahan tahay tusaale marka aan ku siiyo wacada mubaariciisa wuxuu ku yimaadaa yacidu soomaa ila wowdiisa waa la jaraa sida aan soo sheegnay xarful mudaaracaha xarafka ku xiga oo caynta ah soo mutaxarik ma aha jaazim geli haddaba yacidu waxaad tiraahdaa lam yacid lam yacid xarafka labaadna sida aan soo sheegnay waa mutaxarik see la yeelaa markaa marka loo baahan yahay lam iska tuur iyo cidna yaadaan xarfulmudaaracaha iska tuur maxaa kuu soo haray cid ficilkii amr waa haysataa waxaa la mid ah lam yaqul yaquulu markiisaana sooma ahayn yaquulu xarafka ugu horeeya oo xarfulmudaaracaha xarafka ku xiga sooma xarakaysna lam gelin lam marka aad gelido caynul kelimihii iltiqaaw saakiniin darteed oo waawga ah waxay noqonaa marka hore lam yaquul markay sidaas noqoto oo waawdiina saakin ay noqoto laamtiina saakin ay noqoto waawda waa in layska turilaa idaa xarfu madinahe markaas wuxuu noqonaa lam yaqul lam yaqul marka uu noqdo lamna iska tuur xarfulmubaaracahana iska tuur maxaa kuu saaraa qul yakhaafuna waa la yakhaafu lam beli lam yakaf oo aliftii maxay u dhacday iltiqaa saakinaynay u dhacday lam yakaf marka uu kuu noqdo lamna iska tuur xarful mubaaracahanna iska tuur maxaa kuu soo haraa nooca labaad waa maskuun thaani xarafka labaad inuu reeban yahay xarafka labaad marka uu reeban yahay xarful mubaaricihiina aad tuurto kelimada waxaa ugu horeynaa xaraf reeban xaraf reebanna hadalka laguma bilaabo waa inay wax ka horeeyaan saas daraaddeed waxaa la soo jiitay hamsatul wasli hamsatul wasli waa inaad soo jiidato hamsatul wasligaas xarakadeedu ama waa god ama waa hoos dhig hamsatul waa soo jiidane linutfi bihaada saakin aa jiidane waxay xarakaysan tahay god ama hoos dhig waa madmuum ama waa maqsuura goormay maksuuro tahay xarafka ugu dambeeya kelimada xarafka ka horeeya haduu kor dhigan yahay ama uu hoos dhigan yahay hamsadan waa maqsuuro tusaale yadribu maskuunu faani waaye xarfulmubaaraca xarafka ku xiga waa reeban yahay lam geli lam yadrib lam iyo xarfulmubaaraci isla tuur daadkii oo waxaa kuu soo haraa oo dhan ma lagu dhawaaqi karaa maya amsatul wasliga in la soo jiito amsatul wasligaas seen u xarakaynaynaa oo waxaan leenahay idrib mase waxaan leenahay idrib waa inaan kasrino kasrada maxaa keenay xarafka ugu dambeeya oo ba'da ah kan ka horeeya hada soo maaha muxuu xarakaysan yahay kasro hamsadaan kasri idrib deh waxaa la mid ah hadduu noqdo yanaliqu yanaliqu waxaan ka hadlaynaa silaasigu keliya maaha la socdayaa yanaliqu lam geli lam yanaliq lam iyo yaadi isla tuur bun reebasum ku soo harin hamse soo jiigo hamsadaasaan u xarakeeyaa waa kasrinaa sababtaa u kasrinaa mataqaanaa xarafka ugu dambeeya oo qaafka maxaa ka horeeya laam laamtaas maay xarakaysan tahay way kasrisan tahay saas daraaddeed inaliq hadihin oo inaad tidhaahdo inaliq waxaa lamida hamsada marka la kasrinaa haddii xarafka ugu dambeeya ka horeeya maftuux uu yahay sida yas'alu lam yas'al aad leedahay lam yasal markaa lamya yaadiis la tuur hamso soo jiiba hamsadaasna waa inaan kasriyo ile xarafka ugu dambeeya waa laamta hamsada ka horreeya maftuux marka waa inaa idhaahdo is'al waxaa la mid ah calima yaclamu lam yaclam beh kadibna waxaa leedahay iclam labadaas mar hamsada jiidana oo loo soo jiidana linutqi bisaakin waa maqsuura maray madmuumo kaa waa goorma xarafka ugu dambeeya kan ka horeeya hadduu godan yahay sida yadkulu lam yadkul eh lam yayaadi isla tuuq soo jiido hamsadaas ha kasrinin idkul habihin ilaan xarafka ugu dambeeya waa kee laamka kan ka horeeya oo ah haada way godan tahay marka hamsadiina waa inaan godo oo aan idhaahdo udkul udkul whuwa mabniyu daa'iman wayuukadu ficilka amar min almudaaric ayaa laga keenaa bixadfi xarfi lmubaaraca yadhabu waxaa laadahay idhab waziidat alif lwasli hamsat wuu la jeedaayo waa la ziyaadiyey fii awalihi awali lmaadi maadiga awalkiisa ayaa hamsat wasli lagu ziyaadiyey lisukuuni daali maxaa yeele daalka ayaa reeban kan marka waxaa la yidhahdaa maskuunu thaani yudaxriju daxrij alxarfu thaani xarafka labaad mutaxarikun waa shaqeeyahay falam tuzad lama ziyaadin alifu lwasli lama ziyaadin ilan alfulwasli waxaa loo baahnaan lahaa di xarafka ugu horeey saakin uu yahay haddana xarafki ugu horeeyey mutaxarig uu noqday noocaana waxaa la yidhahdaa mutaxarik athaani wadahaba ahlu lkuufati reer kuufa waxay ku tageen ilaa ana ficla alamri ficilka amar majzuumun inuu jazmisan yahay ficilka amar waxay qabaan reer kuufa inuu qayb mubaarica ka mida uu yahay saas daraaddeed ficil amar iyo ficilkaas amaroo binaysan wax la yidhaha ayaguma qabaan waa ficil amar oo madax bannaan haddana wuu binaysan yahay waa madhabu ahlilbasra iyagu waxay leeyihin afcaashu waa labo ficil maadi ah iyo ficil mudaaric ah bis labadaas qaybood ay u qaybsamaan hayee ficilkan amaroo reer basra ay qabaanna waxay leeyihiin waa qayb mudaarica ka mida ah oo majduum ah fa qowluka hadalkaaga idhab aad tidhaahdo aslu asalkiisu wuxuu ahaa cindahum cinda ahlilkuufa wuxuu ahaa litadhab saas ahaa litadhab inay mudaaric tahay shaki miya kaaga jira maya see lagu fahmay inuu ficil mudaaricuu yahay haddi xarfulmudaaracana meeshii waa ku jiraa laamtii mudaarica geli jirta oo laamul amri ahna waa ku jirtaa laamtan waa laamul amarkii limaada haddi laam lama laa gashay fahuwa majzuumun bilaamin muqadara wuxuu ku jasmisan yahay laam muqadara ah oo litadhab laamteedu waa joogtaa wuu jasmisan yahay muxuu la jeedaa fahuwadan litadhab u laaban mayso ay waxay u laamanaya idhabkaas fahuwa idhab majzuumun inuu ku daymisaya bilaamin muqadar laa muqadara ah oo haddii lasoo qadaro noqonay litadhab haddaba haddii aan si fiican u faahfaahino waxay leeyihiin idhab markeedii hore waxay ahayd litadhab litadhab soo dalab kuma jiro macnaheed waa tag dalabka laamtaanaa muujinaya kadibna waxay leeyihiin laamtii ayaa la yska jaray laamtii markii la jaray xarfulmudaaricihiina waa la jaray xarfulmudaaricihi iyo laamtii labadooda marka la jaray xarafkii ugu horeeya baa wuxuu noqday saakin kadib baa waxaa loo baaday hamzatul wasli markaasuu wuxuu noqday idhab marka waxay leeyiin waa ficil mudaaric majzuumun bilaamin muqadara wa calaamatu jasmihi assukuun faacilkiisiina waa anta saasay u oo madhabun daciif waana madhab daciif uu yidhi waa madhabkaa daran wacalaa madhabihi madhabi ahli kuufa haddaan qabanno takuunu alafcaalu afcaashu waxay ahaaneen maadiyatan wa mudaaricatan labadaasay qaybsameen afcaal maadiya iyo afcaal mudaarica ficil amar wax la yidhaha ma jiraan wa meesha waxaa jira halaaatu afcaalin saddex ficil khaalafat lqiyaasa oo qiyaaska khilaaftay fii binaa'i lmri amarka dhisidiisana ku khilaaftay min almudaarici laga dhiso oo hunaaka meeshaas talaatatu afcaalin ayaa taalla afcaashaasoo khaalafat alqiyaasa qiyaaska khilaaftay fii binaa'i lamrina ku khilaaftay amarka dhisitaankiisa min almudaarici laga dhiso waya waxay tahay yaakudu kul yaakulu kul yaamuru mur saddexdaan ficil waa saddex ficil oo facalo ka mid ah amara akhada akala mid kastoo ka midana waa mahmuuzul faa fa'da waxaa uga jira hamzo mid kasta oo saddexdooda ka mid ah waa maskuunu thaani xarafka labaad uu reeban yahay qaacidadii aan soo marnayna maxay ahayd markii mudaaric laga dhigo oo la jasmiyo lam iyo xarfulmudaalaca marka la tuuro in loo baahan yahay hamse in lasoo jiito qiyaasku marka wuxuu ahaa inay ku yimaadaan markooda hore u dad bihamsatayn u kul bihamsatayn u mar bihamsatayn saas inay ku yimaadaan kadibna hamsada labaad waa u loo rogo maxaa waa u loogu rogaa laba hamso haddii awalul kelima ay ku kulmaan midda hore mutaxarika ay tahay tan dambena saakiina ay tahay midda dambe waxaa loo rogaa hanaanay tan hore xarakada xarafu mujaanis ah hamsada hore bacdama ay godan tahay tan dambe waxay ahayd in loo rogo waa oo la yidhaahdo uubu uuqub uuqub intaas la saddexdaa ficil hase yeeshee isticmaalkooda marka uu batay kabacdi bikasrati isticmaal ay carabtu waxay sameeyeen hamsatul wasli inay soo jiitaan iska daaye hamsadiisa ow kelimaha ahayd ayay jareen meesha ay ku khilaafeenna waa meeshaas iyo qiyaasku wuxuu ahaa in hamsatul wasliga soo jiito labada hamso marka ay kulmaan midda labaad wow loo rogo laakiin carabtu saas ma aysan yeelin way fududeeyeen oo waxay sameeyeen hamzatul wasligiina sooma jiidan hamsadii faa-ulkelimaha ahaydna way xadfeen markaasa waxaa soo haray khuf iyo kul iyo mur mid kastoo saddexdooda kamidana wasankiisu waa cul faa waa maqan tahay haddii hal qof aad kula hadle iyo laba haddaa kula hadlay saddex haddaa kula hadle waa isla mid qof waxaa leedahay ud labada qof waxaa leedahay kudaa saddexda waxaa leedahay kudu iyo ka badan gabadha waxaa leedahay kudii dumarka badanna waxaa leedahay kudna akalana waa la mid kul kulii kulaa kuluu kulna saasaa leedahay asalka inaad isticmaasho lama ogola amara laakiin waxyaday kaga duwan tahay ayagu sida u isticmaali kartaa oo waxaad dhihi kartaa mur muri mura muru murna waad dhihi kartaa waxaase kuu furan hamsadii asalka ahayd inaad soo celido oo faawul kelimaha ahayd waa haddii ay wax ka hormaraan sida waa iyo wixii la mid ah waxaana ka mida ah qowluhu tacaala wmur ahlaka bsalaati wastabir calayha wmur aadhihi kartaa famur aadhihi kartaa haday wax ka hormaraa lasl fiihi fii ud wlasl eh, wasalka fiihi fii ud wuxuu ahaa ud faqad xudifat minhu hamzataani ud labadii hamza yaakulu kul yaamuru mur mid kastoo ka midana waa kul wa hunaaka waxaa jira ficlun raabic ficil afaraad wahuwa ficlu amrin waa ficil afar maakuudun ficilkaasoo laga soo qaatay min suurati amrin aakhar ficil amar oo kale suuradiisa wuxuu leeyahay waxaan hore u marnay ficilka amar inuu ka yimaado ficilka mubaaric laakiin waxaan haynaa ficil amar oo ficil amar ka imaana qaacidadiisa uma khilaafsanaa ficil amar xaggee laga keeni jiray mubaaric waxaan haynaa uu leeyahay ficil amar oo ficil amar laga keenay wuxuu yii hunaaka waxaa jira meeshaas ficilun meeshaas waxaa aday ficil ficilkaasoo raabicun afraad wa huwa ficilkaasna ficilu amrin waa ficil amar ficilkaasoo maroo maakuudun laga soo qaatay min suurati amrin aakhar amar kale suuradiisa yas'alu maskuunu haani soo maaha alamru minhu min yas'alu yas'alu amarka xaggiisa ka ahaaday is'al waaye yas'alu lam geli lam yas'al kadibna lam iyo yaadiis maxaa u baahan tahay inaad hamso soo jiidiso hamsadaas oo ah hamsatun maksuura maxaa loo kasriyey qabla akhirkaa fadxisan wuxuu kugu yimi haddaba isal mudaaric ma aha isalna waa amar isal oo amar ah ayuu wuxuu raba inuu amar kale kasii dhalaaliyo ku fiirso haddaba wasuuratu aaniya suurada labaadiya waxay tahay sal wa hiya sal laysat maha maakuudatan mid laga soo qaatay min yasalu yasalu lagama soo qaadan wainamaa hiya min suurati lamri isal amarka suuradiisa laga keenay uu leeyahay oo is'al ah marka waxaa haysataa saddex shay yas'alu oo mudaaric ah iyo mudaaricaas amarkiisa oo is'al ah is'al ayaa haddana waxaa oo amar aha waxaa laga sii dalaaliyey amar kale oo sal ah oo sida isagu uu leeyahay markaas ma fahamteen marka sal yas'alu ah miyaa laga keenay oo mudaarica ah mase is'al amaraha laga keenay is'al amaraha laga keenay sida isaguu leeyahay see looga keenay faqad xudifat ilhamsatu hamzadii ayaa la xadfay min jawfi lkalima kelimada jawfkeedaa ah laga xadfay hamzadii caynul kelimaha ahayd oo jawfulkelima ahayd baa la jaray waubiyat xarakatuhaa xarakatulhamza hamzada xarakadeedii ayaa waxaa la saaray yani waxaa lagu tuuray wahiya xarakadaasna alfatxatu waa fatxada cala siini siinka ayaa la saaray sidii sal ay uga timid is'al inuu ku tusuu rabaa wuxuu leeyahay is al hamzadeedii maftuuxada ahayd ayaa fatxadii laga qaaday fatxadii markii laga qaadayna siinta ayaa loo naqliyey hamsadii markaa maxay noqotay hamsa saakina waa laga maarmo waa la iska tuuray hamsadii saasay ku baxday hamzadii isal al markeedii hore maxaan u soo jiidanay siinkiinu inuu yahay hadda siinku soo nooma xarakaysna waa ka maarnay ayadana iska tuur labadii hamsa saasay daaqad uga baxeen maxaa ku saaray sal calaa wasni calaa wasni fal cayntii bay kaa maqan tahay fazaalat ilxaajatu xaajadii ilaa hamsati lwasli loo baahnaa way zuushay fazaalat way zuushay alxaajatu baahidii loo qabay ilaa hamsati lwasli ila markii horeba sukuunu asiin darteed baa loo soo jiitay haddana siintii waa mutaxarika fa xudifat waa la xadfay maxaa la xadfay hamsatul wasligii wa saara wasnu sal wuxuu noqday fal ayuu noqday laakiin warkan sax maaha ficil amar oo ficil laga keena ma jiro sal laftigeedu ficil ay ka timid ficilkaas mudaaric oo ah yas'alu oo la yasalu sow sa'ala mudaariceeda ma aha takfiif alhamza wax la yidhahdaa lagu sameeyey takfiiful hamsahaas oo ah hamsada caynul kelimaha in fatxadeeda laga soo qaado ee siinta loo soo naqliyo ayadiina aan la jarin ee alif loo bedelo la jari maayo xarakadaa ka qaadee siintaa saaree kadibna alifay iska noqona waxay kuu noqonaya yasaalu sida yakaafu oo kale yasaalu markay sidaa kuu noqoto masquulu aanigii way ka baxday oo waxay noqotay mutaxariku aani lam geli la markaa geliyo aliftu way dhacee oo maxay u dhacee iltiqaa saakinayn darteed maxay ku noqonay adaba lam yasal lam yasal lam yakafay la mid tahay lamtii iyo ya-dii mubaaracada iska toor labadooda maxaa ku saaraa sal sal hadaba waxay ka timid yasaalu yasalu kana imaanin yasaalu sida yakhaaf oo kale inta marka kelimada qawaacidda lagu socodsii karo in loo qardajeexo way ka fiican tahay in qawaacidda lagu socodsiiya waxay ka fiican tahay in la yidhahdo ay khilaaftay ila qaacidadu waxay tahay ficilka amar inuu ka yimaado ficil mudaaric inta marka qaacidadaas lagu socodsii karo kelimadan waa laga maarmaa in la yidhaahdo ficilkani wuxuu khilaafay qaacidadaas wallahu aclam ka joogo